bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu الnowc <clears throat> الtaasic qaala اlimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala fii kitaabihi الtaqriib الnowc الtaasic almursalu waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaami الnawowi raximah اllahu tacaala laga soo gaabiyey muqadamada ibnu صlax wuxuu yidhi imaamku almursal halkan wuxuu uga hadlayaa xadiidka mursalka la yidhaahdo mursalku wuxuu leeyahay tacriif iyo ixtijaajigu in la xujaysan karo inaan la deliishan karin kutubta ama musannafaadka ugu badan ee laga alifay iyo furuuc yaryaroo un meelaha dhexgelayso awalan marka imaamku wuxuu ka bilaabayaa tacriifka laysku waafaqsan yahay kadibna wuxuu gelayaa tacriif kale oo midkaas laysku waafaqsan la xugun ah oo jumhuurulmuxadisiin ay qabaan kadibna wuxuu gelayaa baxiga ixtijaajkiisa ma la xujaysan kara mase maya wuxuu yidhi marka ittafaqa culamaau dawaa'ifi dawaa'ifta culimmadoodu waxay isku waafaqeen yacnii dawaa'ifta wuxuu u jeedaa kooxaha kala duwanee ama fuqaha ha noqdaan ama muxadisiin ha noqdaan ama mufasiriin iyo ha noqdaane dawaa'iftu saasuu ka wadaa ittafaqa culamaau dawaa'ifi dawaa'ifta culimmadooda dhammaan fuqahaa iyo muxadisiinba waxay isku waafaqeen calaa anna qowla taabiciyi taabiciga warkiisa oraahda uu dhahayo alkabiiri ee weyn taabiciga weyn uu dhahayo sidan qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama kadaa nebigu waxa uu yidhi waxaas aw facalahu ama wuxuu sameeyey nebiga sidaa iyo sidaa yusamaa mursalan mursal in lagu magacaabo saasay isku waafaqeen buu leeyahay culimmadii dhan waxay isku waafaqeen buu yidhi taabiciga weyn taabiciintu waa dabaqaad taabiciinta waa weyn ee iyagu saxaabada in badan ka soo gaaray oo maalan sida saciid ibnu lmusayab iyo qays ibnu abi xaasim iyo ragga la oo kale oo taabiciin waaweyn ah oo saxaabo aad u fara badan soo gaaray saxaabadii waaweyneyd kuwii dhallinyarada ahaa iyo kuwii dhexeba ee kuwana waxaa weeyaan dabaqa oo awsaadu taabiciin kuwa dhexdhexaadka ah kuwana waa sikaaru taabiciinoo dad yar bay soo gaareen hal ama laba saxaabi ayuu arkay marka wuxuu leeyahay taabiciga kabiirka ahee weyn culammada dhan waxay isku waafaqeen hadduu hadal nebiga u tiiriyo ama ficil uu nebiga u tiiriyo mursal in lagu magacaabo waa arrin mutafaq lagu yahay ayb waxaa fiican marka tacriifka ugu in la yidhaahdo mursalku waxaa weeyaan maa adaafahu taabiciyu kan laysku waafaqsan yahay maa adaafahu taabiciyu ila اnebiy sala اllahu calayh ali wasalam taabiciga weyn wixii uu nebiga u tiiriyo ama qowl ha ahaadeen ama ficil ha noqdo ama xaalad ha noqoto laakiin haddii la yidhaha maa qaalahu taabiciyu lkabiir qowl keliya inuu ku koobayaad moodaa sida la rabana sidaas maahan waana ka caamsan yahay yacni marka in idaafadaa fiican in saas loo sheego ayb taas marka tacriif laysku waafaqay tacriif waxaa jira isaguna oo gadaalka sheegaayo uu leeyahay <clears throat> taabicigu ama mid weyn ha noqdo ama mid kaleba ha noqdee mar haddii taabici uu yidhaah rasuulka uu hadal u tiiriyo mursal ayaa loo yaqaanaa laakiin kaas muttafaq laguma ahan dad diidanaa jiro inkastoo loo badan yahay ayb marka mursalku huwa maa adaafahu taabiciyu sawaan kaana kabiiran aw sagiiran ama ha weynaada ama ha yaraado wixii taabicigu nebiga u tiiriyaa mursal la yidhaahdaa kala faham marka tacriifna waa laysku waafaqay midna waa raajix ayb itafaqa culamaau dawaa'ifi waxay isku waafaqeen calaa anna qowla taabiciyi taabiciga warkiisa alkabiiri ee weynaa ee uu dhahayo qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam kada ow facalahu yusamaa mursalan in lagu magacaabay isku waafaqeen ayb marka farqiga taabiciga kabiirka iyo midka yar ee u dhexayn karaa iyagu waxay ka fiirinayaan taabiciga weyn ee in badan saxaabada wax ka qaatay waxaa qaalib ahoo badan bay leeyihiin in waxa uu ridayo ay taabici saxaabi ay yihiin laakiin hadduu taabicigu yaraado oo hal ama laba saxaabi keliya un oo wax ka qaatay waxaa ka badanay leeyihiin riwaayaadka oo taabiciinta kale ka qaataya ka badan hadday ka badan tahana de saxaabi marka la gooyo iyo marka taabici la gooyo iyo saxaabi isku mid ma ahan ixtimaalku wuxuu aad usii darnaanayaa marka taabici la gooyo oo hadda taabiciga yar haddii uu yidhaahdo qaala rasuulullaahi inuu nebiga inuu saxaabi ka maqlay waa yar tahay waxaa ka badan inuu taabici kale ka sii maqlay maadaama ixtimaalkaas jiri kara waa kala duwan yihiin bay sidaa ku dhahayaan markaa wuxuu yidhi fain inqaaca qabla taabiciyi fain inqadaca haddii uu go'o qabla taabiciyi taabiciga hortiis waaxidun mid hadduu go'o ow akaru ama wax ka badan hadduu go'o taabiciga hortiis qof ayaa go-ay ama ka badan qaala alxaakimu xaakim wuxuu leeyahay iyo wakayruhu iyo kayrkii oo min almuxadisiina ka mid ah laa yusamaa mursalan mursal lagu magacaabi maayo halkan marka fa in inqadacdan laga bilaabo fuqaho iyo waxaa isku haysata muxadisiin fuqahadii waxay leeyihiin iyagu haddii qofku saxaabiga wixii ka sokeeyo hadday wax ka go-aan oo saa nebiga un loogu tiiriyey xadiidka bukhaari maalan qaala rasuulullaahi hadduu yidhaahdo iyo adiga laftirkaaga haddaad qaala rasuulullaahi dhahdo iyo taabici wixii ka sokeeyo hadday wax maqan yihiin ama ha isku xigaan ama hal ha ahaadeen ama ha ka badnaadeene mursal baan ku magacaabayna ay dhahayaan iyagu muxadisiintana mayay leeyihiin mursal suuradii hadda aan ka hadalnay biswaa oo waa maxay maa adaafahu taabiciyu ila اnabiyi bis waxaan iyagu marka taabiciga ka sokeeya hal ama laba ama shan wixii go-aya ha go-aane sanadka ha ka go-aane mursal la dhihi maayo usuuliyiintu laakiin waxay leeyihiin waa mursal iyagu marka munqaica oo dhan mursalay u yaqaanaan usuuliyiinta marka haddaad kitaab usuul akhrisanayso mursal markuu ku yidhaahdo macnahaas ujeedaa munqaicu ka wadaa ayb fain inqadaca haddii uu go-o qabla taabiciyi taabiciga ka hor waaxidun mid aw akharu ama wax ka badan mid wax ka badan baa go-ay qaala alxaakimu iyo wagayruhu min almuxadisiina waxay yidhaahdeen laa yusamaa lagu magacaabi maayo huwa kaas yacnii inqidaacaasi mursalan lagu magacaabi maayo bal yakhtasu lmursalu mursalku wuxuu gaar ku yahay bitaabiciyi taabiciga can ilnebiyi raawiyan isagoo ka warinaya can ilnebiyi sala allahu calayh waali wasalam sidaa marka maa adaafahu taabiciyu ilaa wixii taabici nebiga u tiiriyaa mursal la yidhaahdaa taabici ka soke shaqo kuma le mursal waa sida ay muxadisiintu leeyihin tacriifkan marka bayquuniga aad ku arkaysaan ee uu dhahaya isaga wa mursalun maa rayani mursalun maa minhu saxaabiyu saqad mursal waa wixii saxaabigu uu ka dhaco uu leeyahay tacriif laga fiican yahay daqiiqna maba ah maxaa yeelay mursalku haddii uu yahay wixii taabicigu uu ka maqan yahay waaba la lahay mana lagu doodeenba maxaa yeelay saxaabadu hadday joogaan iyo hadday maqan yihiin kulluhum cuduul waaye tawfiiq iyaga lagama raadiye saxaabada iqa miya mase ma ahan lama dhaho haddaanba hubno meesha wax ka maqan inuu saxaabi yahay mursalku layskuma qabteenba inuu deliil noqdo <coughs> walidaalika marka sida saxsan waxaa weeyaan Eh, in la yidhaahdo maa adaafahu taabiciyu mursal wixii taabici nebiga u tiiriyaanhaddii marka aad dhihi lahayd taabici haddii nebiga wax uu u tiiriyo cidda maqan saxaabi un ma aha mayaa lagu dhahayaa waxaad dhici karta inay taabici kala tahay maxaa yeele waxaan ahay inaad taabiciintiio iyaga wax iska warinayaa lahaya saddex taabiciin oo iska wax iska warinayaa lahaya taabici waayo can taabiciyin aakhar can taabiciyin aakhar can saxaabiyin marka ninkan markuu leeyahay taabiciga qaala rasuulullaahi yaa og cidduu ka warinaya inay taabici tahay inay saxaabi tahay shakigaas iyo ixtimaalkaas baa wuxuu keenayaa marka inaan la qaadanin oo xadiidka laga joogsado ee haddaan iska hubno waxa maqan inuu saxaabi yahay oo shaki la-aan ay tahay meeshaa wax ka maqan abu hurayre ama anas ama abu saciid inuu yahay abu saciid iyo abu hurayre cadaalad awalba kama raadin jirinba iyagu cuduulay ahaayeen iyo hiqaad ayb marka meesha nuqtada ku jirta saas waay walidaalika tacriif qaasir a waa midkaas saaxibu lbayquuniya uu sheegaya marka ayb wa minhu saxaabiyu saqad waqad qariibun maa rawaa raawin faqad midda uu leeyahay ayb qaarna waa saxeeno waxay ku saxeen wamursalun maa min fowqi taabicin saqad wamursalun min fowqi taabicin saqad wixii taabici ka koreeyo dhacaal la yidhaahda ama saxaabi ha kuu noqdaan ama cid kale ha kuu noqoto fain saqada haddii uu dhaco qablahu taabiciga hortiis waaxidun qof haddii sanadka uu ka dhaco taabiciga ka hor ka hor marka la dhanka kore ma laga hadlay dhanka hoose ayb fain saqada haddii uu dhaco qablahu taabiciga ka hor waaxidun mid haddii uu dhaco hal qof fa huwa munqaicun munqaic weeyaan oo mursal la dhihi maayo wain kaana haddii uu ahaado saaqidku midka dhacayaa agtara ay akara min waaxidin hal wax ka badan haddii uu ahaado famucdalun fa huwa isagu mucdalun magac kalou yeelanayaayo mucdal baa la yidhaahdaa famucdalun mucdal weeyaan wamunqaicun mucdal munqaica taabiciga ka soke hadduu qof ka maqan yahay sanadka waxaa la dhahayaa munqaic oo maalan xadiidkii baa sidan la yidhi qutayba can naafic can ibni cumar qutayba iyo naafic maaliga u dhexeeyo ka maqan sanadkii maalig waa qabla taabici taabiciga waa ka soo horeeya ee kama dambeeya isaga tan noocaasoo kale waxaa la yidhaahdaa munqaic la dhihi maayo mursal laakiin usuuliyiintu mursalay ku dhahayaan middaasoo kale haddii hal wax ka badan uu ka maqan yahayna qof wax ka badan mucdal munqaic baa la dhahayaa laakiin shardi kalaa mucdalku oo wataayo hal wax ka badan haddii sanadku ay uu ka maqan yahay u ka dhaco cala atawaali laakiin waxaa shardi inay isku xidhaan haddaynan isku xigin weli waa munqadican joognaa labaa ka maqan laakiin laba meelay ku kala maqan yihiin iskuma xigaan munqadic baa la dhahaya laba iyo ka badan waayo laakiin waa isku xigaan oo maalan qutayba can ibni cumaraa la yidhi yaa ka maqan meeshaas maalik iyo naafic waana isku xigaan waa laba waa isku xigaan mucdal baa la dhahaya xadiidkaas ayb wain kaana haddii uu yahay akara wax ka badan yacnii wain kaana saaqidku haddii uu yahay <clears throat> akara mid ka badan yacnii min waaxidin hal wax ka badan haddii uu yahay famucdalun fahuwa isagu mucdalun mucdal weeyaan laakiin waa cala tawaali wain kaana haddii uu yahay saaqidku akara ay akara min waaxidin hal wax ka badan cala atawaaliina yacnii ay isku xigaanna famucdalun weeyaan wamunqaicunna waa la yidhaha wamucdal iyo munqaic maxaa yeelay munqaicu waa caam isaga icdaalkuna mucdalkuna waa waa waa magac khaas ah, laqab khaas ah wاlmashhuuru sida mashhuurka ku ah fi lfiqhi fiqhiga iyo wاlusuuli iyo usuulka ana alkula dhammaan mursalun mursal weeyaan waxaan oo dhan isku wada jamci kii taabiciga nebiga uu u koryeelayo mucdalkii munqaici kulli isku gey fuqahada ayagu waxay dhahayaan ana alkulla dhammaan mursalun mursal weeyaan saasaa mashhuur agtooda ka ah wa bihi qaطca alkhaiibu khaiibulbaqdaadi sidaasuu gooyey khaiibulbaqdaadi oo culamadu xadiid ka midana sidaabuu gooyey wa haada kani wuxuu yidhi marka ikhtilaafun ikhtilaaf weeyaan fi listilaax xagga erey bixinta ku saabsan waalcibaarati iyo ka waxa ereyga yani cabiritaanka shaygan maxaan ka cabirnaa bay isku haystaan waa istilaax iyo mid walbaa gaar ay u leeyihiin fuqahadu isilaax gaaray leedahay muxadisiintu isilaax gaara haddaad kitaab xadiid akhrisanayso luqadiisa waa inaad taqaan haddaad usuul dhegaysanaysidna luqadiisa inaad taqaan usuululfiqiga isaga adilada markuu ka hadlaayo la xujaysanaayo kitaabkuu ka bilaabaa uma sunnaduu ku xijinaa sunnada markuu ka hadlayo kala qaybina akhbaar mutawaatir iyo aaxaad dabadeed aaxaadkiibu wuxuu leeyahay musnad iyo mursal labadaa bis u kala saara musnad waa wixii sanadkiisu ilaa nebiga taxan yahay inqiaac kastana isaga wuxuu dhahayaa mursal halkaasu inqiaac oo dhan ou kugu jiraa kutubaha usuulka markaad aad akrinaysa inqiaacoo dhan iyaga mursalay ku magacaabayaan wahaakada haddaad kutubahan musalaxa iyo kutubta xadiidka akhrisanaysana hadda mursal iyo munqadic iyagu waa ku kala gedinaya halna in la fahmaa waa daruuri kutubta xadiidka laftirkooda haddaad akhrisanayso waxaa kala duwan markay isticmaalayaan isimka iyo markay isticmaalayaan ficilka hadday ficilka isticmaalayaan iyaga laftirkooda fuqahadu inay la mid noqdaana dhacdo oo waxay ku leeyihiin xadiidkani wasalahu fulaanun wa arsalahu fulaanu wasalahu fulaanun hebel xadiidka mawsuulow ka dhigay wa arsalahu fulaanun hebelna waa irsaaliye bimacnaa waa inqiaacu ku wariyey irsaalku marka waa ka caamsan yahay markaas suuradan hadda aan hayno annaga wa haadaa kani ikhtilaafun weeyaan fi listilaaxi eray bixinta ku saabsan walcibaarati iyo cibaarada wa amaa qowlu zuhriyi kii marka tacriifkii laysku waafaqsanaayo ka soo baxay wa amaa qowlu zuhriyi zuhri qowlkiisa iyo wagayrihi iyo kayrkiisa min siqaari taabiciina taabiciinta kuwooda yaryar ah ay dhahayaan qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam falmashhuuru sida mashhuurkae caan baxday cinda man khasahu cinda man qof agtiis khasahu ku gaar yeelay mursalka bitaabiciyi taabici ku gaar yeelay oon kala qaadqaadin kabiir iyo saqiir aan u kala qaybinaynin annahu mursalun mursal weeyaan qowlkaasi kalkabiiri ka qowli taabiciyi lkabiiri oo kale sida taabiciga weyn qowlkiisa uu dhahaya qaala rasuulullahi mursal u yahay yaa kanna uu mursal u yahay wa qiila waxaa la yidhi laysa bimursalin mursal ma aha bal munqaicun waa munqaic halkan marka kii mutafaq ah ayuu ka soo tegey mid laysku khilaafsan yaha buu halkan uga hadlayaa taabicigu hadduu yaryahay ka waran sida zuhri iyo wixii la mid oo kale <coughs> xasanulbasri iyo zuhri iyo kale oy dhahayaan marka hadday yidhaahdaan qaala rasuulullaahi ama facala rasuulullaahi maxaan ku magacaabaynaa mursal miyaan dhahaynaa mase maya culummada mursalka ku gaari yeelaysa taabici oo iyagu aan kala qaadaynin waxay ku dhahayaan ama taabici kabiira ha ahaado qofka nebiga wax u nisbaynayo ama mid yar ha ahaadee kulluhu waa mursal waana sida loo badan yahay raajixana ah wa amaa qowlu zuhriyi zuhri qowlkiisa uu dhahayo wagayrihi iyo keyrkii oo min siqaari taabiciina ah qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam ay dhahayaan ama ay nebigu ficilkiisa ka sheekaynayaan ama xaalkiisa falmashhuuru sida mashhuurka cinda man khasahu qofkii ku gaar yeelay bitaabiciyi taabici ku gaar yeelay mursalka annahu mursalun inuu yahay waawarka siiqadaas inay mursal tahay kalkabiiri taabiciga kabiirka qowlkiisa uu dhahayo qaala rasuulullaahi siday mursal u ahayd oo kale waana sida marka la doortay culimmaduna ay u badan yihiin marka tacriifka raajixa muxuu noqonaa marka in la yidhaahdo almursalu maa adaafahu taabiciyu ila اnebiyi sala اllahu calayh ali wasalam sawaaءun kaana kabiiran aw sagiiran ha weynaada ha yaraada waa sida la doortay waay kabiir haddii uu yahay isagoo warkama taagna middan waayo wax marka warka yar ka jooga wa qiila waxaa la yidhi laysa bimursalin qiilu ka cabiray mursal ma ahan baa la yidhi bal munqaicun waa iska munqaic ayb intaas waxaan uga baxnay marka mursalku tacriifkiisaan halkaa uga tagnay oo waa baxiga koowaad oo mursalka uu yeelanayo wa qaala haddii uu yidhaahdo raawiga ama qofka fulaanun can rajulin can fulaan fulaanun hebel waa magac sheegay can rajulin lama magac dhabin mubhama ah laga dhigay can fulaanin qof magaciisa la sheegay baa lagu daray mursal ma la dhaaya iyadmase mursal ma ah halkaan waxuu rabaa inuu ku yidhaahdo isnaadka uu ku jiro qof mubham ah mursal miya mase waa munqaic mase waabu musnad oo laakiin eh, eh, dacfi uu ku jiro taasuu rabaa inuu kaga hadlo <clears throat> waidaa qaala haddii uu yidhaahdo raawigu fulaanun fulaantan hadda marka iyadu mubham ma aha ogow fulaantan waa nin la magacaabay oo la yaqaano oo magacuu sheegay can rajulin taanaa mubham waa ku arkaya kutubta sunanka iyo kale maalan abu daawuud oo kale anbu ku miaalin karnaa wuxuu leeyahay xadaana anufayliyu can rajulin can izuhriyi sheekha abu daawuud waa la magacaaba nufayli sheekhu shaykhihi can rajulin baa layihi waa la ibhaamiyey kan kusii xigo waa la magac sheego can izuhriyi baa layihi sanadka noocaan oo kale maxaan dhahaynaa taasna inuu uga hadla rabo faqaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi munqaicun waa munqaic laysa mursalan mursal ma ah waa munqaic suuradan nin mubhama maku jiraa waa munqaic wa qaala hayruhu hayrkiisna waxa uu yidhi mursalun huwa mursalun waa mursal qolo kale marka usuuliyiinta madabkooda iyagu raacayo ama qolo kaleo muxadisiinta ka mida ah waxay yidhaahdeen waa mursal wa qaala hayruhu mursalun buu yidhi laakiin ciraaqi wuxuu yidhi wakullun min alqowleyni khilaafu maa calayhi alakharuun labadan qowl in la yidhaha waa munqadec iyo waa mursal culummada badankood qowlka ay u badan yihiin waa khilaafsan yahay labadanba sax ma aha oo laga xoog badan yahay oo sida xooga badan waa maxayna fa ina waxay ku tageen culummada badankood waa mutasil sanadkiisa uu ku jira nin majhuula saasaa la dhahayaa annufayliyu can rajulin can izuhriyi xadiiun mutasilun fii sanadihi majhuulun saasaa la dhahaya waa xadiid mutasila ah oo sanadkiisu qof mubhama uu ku jiro qof mubham ah uu ku jiro sidaasaa calaa uu doortay alxaafid alcalaa'i labadan qowl marka labaduba looma badno <clears throat> waa aqwaal shaad aw ah. waidaa qaala haddii uu yidhaahdo fulaanun can rajulin can fulaan faqaala alxaakimu munqaicun weeyaan buu yidhi laysa mursalan mursal ma aha waqaala hayruhu mursalun hayrkiina wuxuu yidhi waa mursal sida raajixaana waxay tahay waa sanad xiriiro laakiin ninaan la aqoonin baa ku jira waa in la aqoodo ninkaas sanadka xadiidka yacni sixadiisu wuxuu ku xirnaanayaa ninkan cadaaladiisa in la ogaado ninka mubhamka hadduu saxaabi noqdo ka waran oo la yidhaa can rajulin saxiba annabiya sala allahu calayh waali wasalam nin nebiga la saaxiibaa wuxuu yidhi dhib male iyada taas saxaabadu kulluhum waa cuduuluhum waxbaasa male laakiin waxaa laga hadlaya sanadka dhexdiisao adigana ha ku boodino haddaad sanad aragto annufayliyu can rajulin can izuhuriy haddaa aragto nin mubhamaa ku jiro waa daciif ha ku boodin kutubta rijaasha sida taqriibu tahdiibka oo kale iyo baab dambe waxau qoraa layidhaha baabu lmubhamaat mubhamaatku waxaa weeyaan rijaal sidan oo kale la yidhi can rajulin can imra'atin la yidhi laakiin magacooda la yaqaano hebel markuu yidhaahdo can rajulin hebelkaas waa la yaqaanaa mararka qaar waa inaad marka taqriibka iyo fiirso gadaal baabulmubhamaadka rijaashana gooniba u qoraan naagaha mubhamaadkana gaar markaasuu wuxuu ku leeyahay haddaad aragta cabdullahi bni moxamed annufayliyu can rajulin dhahayo hebel waay rajulku hebelkuna waa iqo bisanad waa nadiif markaas ha ku boodin marka can rajulin ba aragta waa mubham ka tag ma aha macnihiisa faqaala alxaakimu munqadicun buu yidhi laysa mursalan waqaala kayruhu mursalun buu yidhi qayrkiisna labaduna marka waa laga xoog badan yahay uma almursalu intaas tacriifkii marka uga tegay iyo wixii istidraad uu u sheegayay ee luga baxsi halkan wuxuu ka gelayaa baxfiga labaad ee mursalka waana ixtijaajuhu hal yuxtaju bilmursali mursal ma la deliishan karaa xadiidku hadduu mursal noqdo taabicigu qaala rasuulullahi yidhaha daliil ma galaa mas'ale fiqiya ma loo soo qaadan karaa caqiido ma loo qaadan karaa xujiyadiisu maxay tahay iyada wuxuu leeyahay marka imaamku uma almursalu mursalku xadiidun daciifun waa xadiid daciifa cinda jamaahiiri اlmuxadisiina muxadisiinta badankood agtooda iyo wa kaiirin wa cinda kaiirin in badan oo min alfuqahaa'i ka mid a iyo wa asxaabi اlusuuli culamaa اlusuul ka mid a wa qaala maalikun ya ya uma almursalu mursalku xadiidun daciifun weeyaan cinda jamaahiiri اlmuxadisiina muxadisiinta badankood agtooda halkaas muu ku qora shaafici cinda cinda jamaahiiri اlmuxadisiina washaaficiyi yani waa cinda shaaficiyi agtiisa iyo wa kaiirin min alfuqahaa'i wa asxaabi اlusuuli in badan oo fuqahada ka mid a ah asxaabuulusuul wa qaala maalikun maalik waxa uu yidhi abuu xaniifata iyo abu xaniifa fii daa'ifatin maca daa'ifatinna lala qabo koox kale oo culimada ka mida ah, saxiixun weeyaan huwa mursalku saxiixun waayo saasay dhahay a'immadii afarta ahaaba wuxuu leeyahay abu xaniifa iyo maalik iyo riwaaye imaam axmed ayagu waxay dhahayaan waa la deliishan karaa mursalka oo xujo imaamu shaafici iyo in badan oo muxadisiinta badankood sida ay ku tageen waa inuu yahay inaan la xujaysan karin oo daciif uu yahay qowlkaas marka imaamu shaafici iyo culamaau lxadiid u badan tahay baana raajix ah waana midda alimaamu muslim muqadamadiisa uu ku sheegay muqadamatu saxiixihi ee uu yidhi walmursalu cinda aslina yani walaslu fi lmursali cindanaa mursalka sida asalka uu yahay annaga agteenna iyo cinda almuxadiiin iyo muxadiiinta agtooda inaan la deliishanin waayo oon la xujaysanin imaam muslim qaar baa waxay yidhaahdeen shaafici cid kaga horreysa ma jirin in mursalka aan la xujaysanin laakiin shaafici waaba looga horreeyey rag badan baa uga horreeyey calaaina jaamicu taxsiilka uu ku sheegayo ibnu cabaas iyo xataa laga wariyaaba oo ibnu cabaas wuxuu leeyahay markii waxaanu ahaan jirnay yidhi kunnaa waagii hore waxaan ahayn idaa samicna rajula qof haddaan maqalna dhahayo qaala rasuulullaahi ibtadaratu ilayhi absaarunaa aragyadeenna usoo degdegi jiray wa asmaacunaa iyo dhegaheenna waa usoo ordi jirnay oo dhegaysan jirnay falamaa rakibtum asacba waadaluul markaad idinku meel walba iska korteen ood yacnii wax walbaad aad gebi dhaclayseen ood meel walba korteen ayaa waxaanu dhahnay samuu noo loo cidda aad ka warinaysaan kaa marka waxay keenaada ninkan mursalka ahna taabicigan qaala rasuulullaahi dhahayo de cidda uu ka warinayo waa inuu loo magacaabo hadduusan magacaabin waa laga istaagaa marka warka ibnu cabbaasaa daliil u ah waa looga horreeyey marka shaafici soo ma garanin maxaa yeelay haddaan sidaa la dhihin ibnu cabbaas waagiisii dabcan saxaabana waa joogtay taabiciinna waa joogeen dadkan marka uu leeyahay samuu lanaa waa dadkii taabiciinta ahayd haddaanay noo magacaabin ciddaad ka maqasheen ma idinka yeelaynu leeyahay ibnulmubaarak iyo rag badanna waxaa laga wariyey inay dhihi jireen al min addiin walowla lisnaadu laqaala man shaa maa shaa isnaadku diinkuu ka mid yahay haddaan isaga jiri lahaynna qof walbaa wuxuu doonuu sheegi lahaa mursalkii isnaadkiisii baan la garanaynin marka ayb ama meelahaasa marka loo xujaystaa xujo caqliyana mursalku waa lagu diidi karaa xujo oo caqli ah xujada caqliga ama xujo yacni nadari ah xujada nadariga ah waxay tahay ninkan mursilka ah waxaa dhici karta inuu taabici ka wariyo hadduu taabici ka warinayo waa in la ogaado waxa uu yahay fiqa iyo daciif taasaa marka culamaa'ulxadiid ay qaateen marka mursalku xujo ma ah ama taabici weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo uma almursalu mursalku xadiidun daciifun weeyaan cinda jamaahiiri اlmuxadisiina muxadisiinta badankood agtooda iyo wa kaiirin in badan oo min alfuqahaa'i ka mid ah iyo wa asxaabi اlusuuli wa qaala maalikun wa abuu xaniifata fii daa'ifatin saxiixun bay iyagu dhaheen walidaalika haddaad aragto culummada a'immada madaahibta afarta ah masaa'il badan markay isku khilaafayaan oo fiqhi ah asalkaani usoo noqonay halkaani waxaa dhici karta mas'alada fiqhiga ah ee abuu xaniifa iyo maalig iyo axmed ay ku tageen inay u deliishanayaan xadiid mursal ah ayagu in la deliilay u arkaan imaamu shaaficina uu diidayo ou dhahaya mas'aladaas ma jirto sababta waa maxay wax xadiidoo ku soo arooray ma lahu leeyahay ee mursalkan baa ku soo arooray ee mursal deliil ma ahan buu leeyahay kala tagga marka ay kala tegayaan waxaa u asala badana usuushaan oo kale mid walba usuuluu leeyahay aimada afarta usuul uu wax ku dhiso usuushiisaas marka kala duwanaanshada ku dhaco laa shaka furuucduna waa ku dhaceen marka furuucdana way ku dhacaysaa oo ninka haddaanku hadday asalkan isku soo khilaafeen asalkan furuucdiisana waa inay ku kala tagaan ayb oo haddii marka mas'alada fiqiga xadiid mursala uu ku soo arooro abuu xaniifa marka fiqi mas'alo ayuu ka ratibaa iyo maalik shaaficina ka ratibi maayo walidaalika masaa'il badan waxaad arkay aada la yaabtay meelaha gabal xanafiyada waxaan arki jirnay waxaan aragnaa nimankan hunuudda iyo ama bakistaanka iyo madhabkan xanafiyada ku dhaqmo waxaad arkaysaa maalan ribada oo kale qofka gaalka in lagula dhaqmo waxay leeyihiin laa ba'sa bihaa xadiid mursalay marka u qabsanayaan oo isaguna daciifna laakiin iyagu waxay leeyihin waa mursal mursalkuna xujowa muslimkaa la diidaya in lagula dhaqma gaalka haddii lagula dhaqmo dhib ma lehay waa asalkoodii marka asalkoodii halkaan kan waxaan ay meesha ku qarireen yaa furuucdiina marka ay ku socodsiiyeen marka usuushii haddaan marka aan laysaga mid noqonin furuucdii laysaga mid noqon kara wax saxanna ma ahan ribadu gaal iyo muslim midna in lagula dhaqmaa ma banaana maxaa yeel xadiidka ay sheegayaan waa mursal waana daciif weliba haddana isagoo mursal haddana asaaniidda iyo isnaadka uu kasii bukaa ayb marka wuxuu leeyahay eh, sidaasuu marka u kala saaray xujiyadiisuna marka halkaasay martay ayb baxi halkaas uga baxay baxi saddexaad waa kan haddana mursalka oo waa maxay mursalku waa daciif laakiin dacfigiisu ma kabmi karaa ma la soo qaadi karaayo ma la kabi karaa haa waa la kabi karaa maxaa kabi karo halkaanuu ku sheegay fain saxa maqraju lmursali fain saxa haddii uu ansaxo maqrajulmursali mursalka maqrajkiisa hadduu ansaxo meeshu ka soo baxay bimajii'ihi imaatinkiisa uu ku yimid fain saxa haddii uu ansaxo maqrajulmursali mursalka maqrajkiisa muxuu ku ansaxayaana bimajii'ihi imaatinkiisa min wejhin wej uu ku yimaado uu ka yimaado xaggiisa wejka oo aakhara kale ayb musnadan isagoo musnada markaa uu yimaado wejkaas kale yani isagoo musnada uu imaado ow mursalan ama mursal uu yimaado kale mursalka oo arsalahu uu irsaaliyey man qof uu irsaaliyey akhada qaatay alcilma cilmigii qaatay can hayri rijaali اlawali mursilkii hore rijaashi uu ka qaatay rijaal aan ahayn ka qaatay kaana wuxuu ahaanayaa saxiixan markaa mursalkii mursalku markaa saxiix buu noqonaya wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo mursalku waa la xoojin karaa laba shay buu sheegay halkaan xoojin karo shay wuxuu yidhi xadiidkan waa mursal sanad baa la waday aلzuhriyu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kada wakada waa mursal mursalkan sidaa ah ayb mursalka sidaas ah haddii uu yimaado isla xadiidkii yaa dariiq kale ku yimid dariiqaas kale waa musnad musnad waa soo barannay waa dariiq toosoo ilaa nebiga gelayaba taabicigii ciddii uu ka wariyey saxaabigii rasuulkii saas u gelaa marka musnad waana isku hal xadiid hal xadiid baa marna isagoo musnada soo arooray dariiq kale isagoo mursala ku soo arooray mursalkii saxiixuu noqona marka waa la soo qaaday midkan baa xoojinaya musnadka musnadkan ayaa xoojinaya ayb mursalkii marka saxiix buu ku noqona haddii marka su-aal la keena layidha oo oh, maxaan mursalkaas xooggiisa iyo ka rabnaa musnadkan saxiixa ah miyaan maan isaga iska qaadanoo kana ka tagno halkan marka alimaamu nawowi wuxuu ku leeyahay mursalka laftirkiisaa saxiix ku noqonaya musnadkan dartii haddii saxiix uu noqdo mursalkiina waxaa la dhahayaa mas'aladaa waxaa ku soo arooray laba xadiid oo saxeixa mursalkiina waa xadiid saxiixa musnadkiina xadiid gaara loo arkaa haddii marka ay iscaaridaan mas'aladii xadiid kaloo caaridayo ka hor imaanaya la helo oo hariib isaga oo hal dariiq bis ku yimid kan baa la rajaxayaa labada dariiq ku yimid maxaa yeele xadiidkan laba dariiqo wataa kanna hal kan baa raajix baa la dhahayaa marka maxay taraysaa sax maaha waxbay taraysaa mursalkii laftirkiisi baa saxiix ku noqonayo qofka eh, yacni deliishanaya mursalka keliya hadduu deliishado waa saxan yahay oo kan kale aanu soo qaadin xadiidka marka mursalka waa xoogeysmaya waxaa xoojin karo musnad koo waa xoojin karaa musnadku hadduu saxiix yahay waa xoojin karaa haddaanu saxiix ahaynoo daciif uu yahay laakiin dacfigiisu dhow yahayna waa xoojin karaa waxaa kaloo xoojin karuu ku leeyahay mursal kale hadda waxaan hayna aلzuhriyu qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam <clears throat> markaasaan haddana waxaan aragnay taabici kale oo isaguna isla xadiidkii qaala rasuulullaahi dhahaayo aلzuhriyu qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam waxaan aragnay calqama qaala qaala rasuululahi sala allahu calayh ali wasalam waana isku xadiid waa laba taabici ma aragtaa marka oo mid walbaa qaala rasuulullahi dhahay waa mursal kanna waa mursal waana isku hal matni oo waxay sheegayaan waa isku mid labadan mursal waa isxoojinayaan saasuu leeyahay laakiin bishardi hal shardi waa in la helo taabicigan dhahaya qaala rasuulullaahi iyo midkan kale ee dhahaya qaala rasuulullaahi waa inay isku shuyuukh aynan ahayn oo kanna shuyuukhdiisu ay ka duwan tahay midkan shuyuukhdiisa <clears throat> maxaa dhacaa hadday isku shuyuuq noqdaan maxaa loo diidaana <clears throat> waxaa loo diidayaa kii uu qoladii yacni midkan kuwii uu xadfay inuu kana xadfaayaa laga yaaba oo meeshii weli ay hal un dariiq ay joogto laakiin haddii nin kuufi ah iyo nin madani ah oo shuyuuqdoodu kala duwan tahay taabiciinna ah mid walbaa qaala rasuulullahi yidhaahdo isku waxna ay sheegaan waa isxoojinayaan marka mursalkan mursalkan ku kab xadii xasan xadiid xasan ayaa ka soo baxaya meeshaas <clears throat> fain saxa haddii uu ansaxo maqraju lmursali mursalka maqrajkiisa muxuu ku ansaxayaana bimajii'ihi imaatinkiisa min wajhin aakhara wej kale uu ku yimaado musnadan <clears throat> xaal uu yahay marka wejkaasi musnad uu yahay wejkaas isagoo yani musnada uu yimaado aw mursalan ama isagoo mursala ayuu yimid wejkaas kale mursalka oo arsalahu uu irsaaliyey <clears throat> man qof uu irsaaliyey yacnii taabici uu irsaaliyey way akhada qaatay alcilma cilmiga ka qaatay ama alxadiida xadiidka ka qaatay can hayri rijaali ilawali kii hore mursalkii hore rijaashiisa rijaal aan ahayn wax ka qaatay yacnii isku shuyuuq ma ahan way kaana wuxuu noqonayaa mursalkaa saxiixan ayuu ahaanayaa wayatabayanu bidalika meesha waxaa ka caddaanaya marka sixatu lmursali mursalka saxiixnimadiisa wa annahumaa labadan laysku kabay saxiixaani inay yihiin low caaradahumaa hadduu caaridii lahaa saxiixun saxiix min ariiqin oo hal ariiq ku yimid min ariiqin ay min ariiqin waaxidin hal dariiq ku yimid rajaxnaahumaa labadan baanu rajaxaynaa calayhi calaa hada asaxiixi saxiixan halka ariiq ku yimid ayaanu ka rajaxaynaa idaa tacadara aljamcu waase goorma tarjiixa marka la aadayo haddaan la jamcin karin aa masaladii aan marka sheegaynin laakiin xadiidka mursalka ah ee la xoojin karaa shuruudna isaga halkan isaga kuma sheegin xadiidka mursalka ah marka la xoojinaayo shuruud buu leeyahay shuruuddaa waxaa ka mida kow an yakuuna taabiciyuhu kabiiran an yakuuna taabiciyuhu kabiiran taabicigiisu waa inuu kabiir yahay taabicigu haddounan taabici kabiira ounan ahayn mursalka waxba lama xoojin karo cawaadid ma gelayo halkan markaa isku dhex qaldin markaan joogno tacriifka shardi ma ahan taabicigu inuu weynaado laakiin markaan joogno ma la kabi karaa mursalka maxaa kabaayo iyo mursalka la kabaayo shuruudo ma leeyahay markaan joogno iyada waa loo baahanaa taabicigu inuu kabiir yahay qasab taabicigu hadduu taabici sagiira uu yahay lama kabma magelayo lama kabayo <clears throat> maxaa yeelay shani fara badan iyo dhib badan baa ku jira dhibkaasuna wuxuu yahay waasidooyinkan tirada badan marka waxay leeyihiin taabicigu waa inuu kabiir yahay koo tan labaad waxay tahay taabicigani sida badan dadka isaga lamidkaa waa inaanu khilaafin allaa yukhaalif aiqaat dadka iqaadka ah waa inaanu khilaafin haaliban <clears throat> dadka xufaadda ah yani iqaadka sida haalibka ah waa inaanu khilaafin ee hadduu awalba ahaa nin isagu dadka xufaaddaa ah khilaafo toban xadiid marka uu wariyo sagaal dadkuu ku khilaafaa hal ayuu toosiyaa ee ninkaasoo kale maxaa la dhaha waa kaiirulhalad waa nin qaladkiisu badan yahay mursalkiisu xoojin ma gelaayo marka <clears throat> ayb waa in marka taabicigiisu uu kabiir yahay dadka iqaadda waa inaanu sida badan uunan khilaafin ayb haddii marka eh, labadaa shardi marka waxay u yihiin shardi eh, qofka mursilka ah xadiidka isagu irsaalinayay shardi u yihiin labadaa marka haddii la helo mursalkii marka waa la xoojin karaa xoojintiisu marka iyadana maxaa lagu xoojiyaa waxaa lagu xoojiyaa musnad saxiixa musnad daciifoo dacfigiisu dhow yahay xadiid mursal kale laakiin mursalka kale waxaa shardiga inuu ahaado uu ka yimaado taabiciga uu ka imaanayo waa inuunan shuyuukhda la wadaagin midkan waa inaanu shuyuukhda sida badan la wadaagin saddex waxaa lagu xoojin karaa mursalku qowlu saxaabi saxaabiga hadalkiisa xadiid mursala iyo nin saxaabiya fadwadiisa ayaa isyeeshay waa laysku kabaa marka qowlu saxaabiga mursal waa lagu ooi waa lagu xoojiya waxaan ujeeda mursalka qowlu saxaabi waa lagu xoojiyaa waxaa kaloo lagu xoojiyaa fatwa ahlilcilmi ahlucilmigii dhammaantooda waxay fadwoodeen xadiid mursalay ku fadwoodeen waa lagu xoojin karaa waxaa kaloo lagu xoojin karaa culamada qaar ay yidhaahdaan alqiyaas اljeliyu qiyaaska jeliga ah ayb inahaas marka ayay sheegaan shuraaxu waxyaabaha marka mursalka cawaadidda u ahna ama xoojin karana kuwaas ayb hada kulluhu fii gayri mursali الصaxaabiyi marka intaa saddex baxi baan sheegnay hadda tacriifuhu ixtijaajuhu iyo yani iyo cawaadiduhu waxyaabaha xoojiya halka baxsiye kale ka dhiman waxay tahay kutubta mursalka laga alifay <clears throat> mursalka kutubaa laga alifo abu daawuud kitaab almarasiil uu leeyahay kitaab almarasiil isagu saanoo kale ugama sheekeeye axaadiid marasiila unbuu taxaya u warinay waxaa kaloo eh, abu xaatim isagana kitaab almarasiil uu leeyahay waxaa kaloo maraasiisha axkaamtooda iyo buxuud ka alifay xaafid alcalaa'i oo ciraaqi sheekhiisa ahay oo wuxuu ka mid ahaa shuyuukhu shuyuukhi اlxaafidu ahaa kitaabuu leeyahy hal oo jaamicu taxsiil fii axkaami اlmaraasiil la yidhaahdo isagaasaana aad ugu dadaalay baxi waxuu qoray ayamaa baxin haada kulluhu marka imaamu nawowi wuxuu leeyahay kan dhammaantiis aan soo sheegnay fii kayri mursali saxaabiyi saxaabiga mursalkiisa waxaan ahayn waxaan maanta o dhan ka hadlaynay mursalka taabicigay ahaayeene amaa mursalka saxaabiga kama hadlayninuu leeyahay mursal saxaabi maxaa la yidhaahdaa mursalka saxaabiga waxaa weeyaan hadduu saxaabigu yidhaahdo qaala rasuulullaahi qiso uunan joogin asaga saxaabigii qiso aanu joogin oo nebiga uunan ka maqlin ayuu qaala rasuulullaahi yidhi mursal saxaabi baa la yidhaha isaga waa xujowa cinda akari ahlilcilmi maxaa yeele ninkan saxaabiga waxaa badan inuu saxaabi kale un ka qaataa badan soo ma garan maala waxaad arkaysaa caaisha oo ka sheekaynayso markii nebiga loo wayooday loo waxyoonayo iyado ilmo yaray eh, maba yani ama saxaabo dhici karta marka waxaa weeyaan eh, inaanay dhalaninba ama ibnu cabaasa ah wuxuu ka warramaa badulwaxyi waxyiga bilowgiisuu ka warramaa ibnu cabbaas badulwaxyi isagu ma joogin waxaa laga yaabaa qof joogay oo saxaabadii ka mida inuu uga warramay ibnu mascuud iyo cumar iyo inay uga sheekeeyeen yaa dhici karta marka hadduu ibnu cabaas oo kale qaala rasuululahi yidhaahdo mursal saxaabi wax dhibaataa male haadaa kan aan soo sheegnay kulluhu dhammaantiis fii hayri mursali saxaabiyi saxaabiga mursalkiisa waxaan ahayn yaanu ka hadlaynay amaa mursaluhu amaa mursalu saxaabiyi saxaabiga mursalkiisa fa maxkuumun bisixatihi isagu saxiixnimadiisaa la xukuma laba mas'alena waa laysku xujeeyaa iska jir mas'ala waxay tahay qof taabici ah oo haddana xadiidka uu warinaayo xadiid mursal saxaabi oo kale ah ka waran qof taabici ah oo xadiidka uu warinayana ou musnad yahay xadiidka uu warinayo qaala rasuululahi ou dhahaya ou musnad yahay oo markaa yacnii mursal saxaabi ah ou noqonayo ama musnad ou noqonayo waxaa weeyaan qof xilligii nebiga joogay nebiga wax ka maqlay isagoo gaal ah nebigii uu dhintay weli isagoo gaala qofkaa bacda nebi markuu nebiga dhintay kadib uu aayar iska soo islaamay ninkaas waa taabiciiyo ogow horta saxaabi lama dhaho ninkaas saxaabi lama dhaho maxaa yeele suxbadu waxaa shardi u ah qofku inuu nebiga rumayn uu rumaysan yahay isagoo mu'mina inuu nebiga arko isagoo mumin haddaanu nebiga arkin ma la dhahayo waa saxaabi sharafu suxba waa tegi ayb ninkaa marka waxaa la dhahaya waa taabiciiyo ogow haddii marka uu yidhaahdo xadiidkii nebiga uu ka maqlay ou sheega marka uu yidhaha samictu rasuul allahi sal ll ly slam kada wa yani aniga nebiga waxaan ka maqlay sidaa iyo sidaa run buu sheegayaa soo ma garana qofkaas oo kale waa taabici xadiidka uu warinayaana waa mutasila la leeyahy waxba mursal ma ah dhow noqdo xataa waa mursal saxaabi ama musnad waayo walidaalika imaam axmed iyo dadka noocaas oo kale axaadiidta ay warinayaan waa soo qaateen ayb nin qaysar la dhihi jiray ayaa ka mid ahaa oo nebiga gaal ahaa wakhtigii yacnii eh, dambe soo islaamay waxyaabaa ninkaa uu warinayoo kale musnad ahaan baa loo ictibaarinaa kaas oo kale dhinaca kaleba bilcagsi waxaa jira saxaabi xadiidka uu warinaya ama xagga riwaayada mursal ah aan la xujaysanaynin ilaa inuu caadud hela maahan waana saxaabigaa la dhahay yani masaladaan cagsigeeda waa qof nebiga arkay isagoon mumayiz ahaynoo aad u yar moxamed ibnu abi bakar oo kale moxamed ibnu abi bakar wuxuu dhashay xajatulwadaaci dhexdiisu dhashay xajatulwadaac nebiga asxaabtii oo dulxulayfa joogaan ayay dhashay asmaa bintu cumays nebiga marka xajatulwadaac kadib meeqa maalmooduu noolaay siddeetan iyo dhowr beriyow noolay siddeetan iyo dhowr maalmood ee siddeetan iyo dhowr maalmood cunugan kale og ogyahay waa saxaabi isagu marka maadaama nebigu au arkay aragtidaa nebigu sharafu suxbo ku yeelana ilmaha saxaabadu ay wateen xunuga yarkaa gaal ee muslimidna maa la dhihi maayo ama maxaa loo tiirinaa lama dhahayo maxaa yeele waalidkiisa hadday muslimiin yihiin waalidkuu ku xogun yahay cunugu soma garan isaga marka isagoo muslim nebiga arkay umbaa la dhahaya qofka noocaas oo kale marka waa waa saxaabi dhinacaas haddana qaala rasuulullahi haddii uu yidhaahdo taabici qaala rasuullah yidhioo kale la mid tahay ma la xujaysanayo marka mursalu saxaabiyigan uu sheegaayo waxaa weeyaan dad nebiga ku soo gaaray sinu tamyiiz oo xadiidkii nebiga ka maqlaanba la yanii suurtagal ay noqon lahayd kan uu sheegayo amaa maraasiilu ilmihii yaryaraay oo aan mumayiziinta iyagoo aan mumayiziin ay nebigu uu dhintay kuwa iyaga riwaayadooda waa riwaayatu taabiciyioo kale hada kulluhu kan dhammaantiis fii hayri mursali saxaabiyi amaa mursaluhu mursalu saxaabiyi famaxkuumun bisixatihi baa la xukumayaa cala almadhabi saxiixi madhabka saxiixa ah waqiila waxaa layidhi innahu ka mursali hayrihi kayrkii mursalkiisa oo kale waaye ilaa an tatabayana ariwaayatu riwaayada inay caddaanayso can saxaabiyin uu ka werinaayo maaha qiil baa marka wuxuu dhahayaa saxaabiga mursalkiisu kan taabiciga unbuu la mid yahay ilaa la ogaanayo cidda uu ka warinayo saxaabi kale inay tahay in la ogaanayo maaha ayb mursalku marka mabaaxif badan buu lahaa waana funun funuunta aadka ugu muhiimsan uu ka mid yahay musalaxa halkaas uga baxay marka annawcu lcaashiru nooca tobnaad almunqaicu munqaici weeyaan asaxiixu aladii dahaba ilayhi lfuqahaau asaxiixu sida saxiixa ah aladii dahaba ilayhi lfuqahaau fuqahadu ay ku tageen wاlkhaiibu uu ku tegey wbnu cabdilbar iyo wغayruhu min اlmuxadiثiina ana اlmunqaطca munqaطcu maa lam yataصil waa xadiid ounan xiriirsamin isnaaduhu isnaadkiisa calىa أyi wajhin wej kasta uu ahaadaba calىa أyi wajhin wej dhammaantiis korkiis kaana ay wujida la helo inqiaacuhu inqiaaciisa lagu helo calىa أyi wajhin wej kastoo kaana ay wujidan la helo inqiaacuhu inqiaaciisa lagu helo wej kasta oo inqiaaciisaba lagu arko wax allaale wuxuu sanadkiisu ounan xiriirin yaa munqadic la yidhaha wa akaru maa yustacmalu wa akaru maa yustacmalu isticmaalkiisa inta ugu badan isticmaalkiisa badankiisa fii riwaayati man ruux riwaayadiisa dhexdiisa yay ahaatay duuna taabiciyi taabiciga ka hooseeyo can saxaabiyi uu ka warinayo ka maalikin can ibni cumar oo kale wa akaru maa yustacmalu ay wa akaru isticmaalihi munqadica isticmaalkiisa badankiisa fii riwaayati man qof riwaayadiisa dhexdiisa ahaatay duuna taabiciyi taabiciga ka hooseeyo can isaxaabiyi raawiyan can isaxaabiyi isagoo ka warinaya ka maalikin can ibni cumara oo kale hadda marka wuxuu leeyahay sida loo badan yahay munqadic waxaa la yidhaahdaa allaale wuxuu isnaadkiisu aanu xiriirin calaa ayi wajhin kaana inqidaacuhu inqidaaciisa sidau doonaba ha ahaado laakiin isticmaalka munqadica waxaa badan taabiciga qofka ka hooseeyaa loo isticmaalaa sida maalik can ibni cumar oo kale maalik taabiciga waa ka hooseeya waa taabicu taabici saxaabiga marka uu ka wariyaa marka inqidaaca noocaas oo kale badanaa yaa loo isticmaalaa munqadica calaa kullin munqadic waxaa loo isticmaalaa sanadka saqdiga uu ku dhaco dhexdana uu uga dhaco taabiciga korkiisa uunan uga dhicin dhexduu ku dhacay hal meel ama laba meeloo kala kala tagan oo kala duwan yuu kaga dhacay waqiila waxaa la yidhi huwa makhtalla minhu rajulun huwa munqadicu maa xadiid weeyaan ikhtalla minhu ou ka dhinmay rajulun nin ou ka maqan yahay <clears throat> <clears throat> ninkaasoo qabla taabicihi taabiciga ka hor ah maxduufan kaana mid la jaray ahaayya oo la gooyey ow mubhaman ama mubham mid la ibhaamiyey ahaayya ka rajulin oo kale tacdiiqiilka wax yar buu ku soo daray wuxuu leeyahy wixii sanadkiisu qof ka maqan yahaa la yidhaahdaa uu ka dhiman yahay qof ama qofkaasi qof aan yani sanadka ku jirin ahaayayaan ama sanadka ha ku jiro laakiin calaa suurati alibhaam ha ugu jiree munqadic baa la dhahaa buu leeyahay qiilkan wa qiila waxaa la yidhi huwa maa ruwiya wixii oo la wariyey waa can taabiciin laga wariyey ow man duunahu ama taabiciga cid ka hoosayso qowlan lahu ow ficlan qowlan xaal uu yahay oraah lahu taabiciga uu leeyahay ow ficlan ama ficil taabicigu leeyahay ahaye ow ficlan ama ficil xaal uu yahay wahada qariibun daciifun hada kana qariibun waa qariib weeyaan daciifun daciif horow kugu soo sheegay isilaaxan yaa iska lahaanta shaafici baa iska lahaa iyo dabaraani maqduuca markaan joognay wuxuu ku leeyahay qaala taabiciyu markuuyani maqduuca huwa qowlu taabiciyi taabiciga warkiisaba waay waa uu kusoo yidhi shaafici iyo dabaraanina maqduuca waxay u isticmaalaan munqaic meelahaas horu sheegay qowlkaas waa hariib daciifoona ku tilmaamay munqaica isaga marka ixtijaaj ma galo lama xujaysan karo laakiinse inqiaacu waa dhici kartaa in ictibaar iyo mutaabacaad iyo wax lagu xadiid lagu xooxoojiyo annawcu lxaadi cashara nooca kow iyo tobnaad almucdalu mucdalkii weeyaan huwa bifatxi daadi daadka oo la kordhigaa la akriyayaa ayaa loo dabdiyey yaquuluuna waxay dhahayaan acdalahu <clears throat> acdalahu lmaradu jiradii baa aad ugu darnaatay ama waxay dhahaan haadaa daaun cudaal jiro aad yani qofka yani intay u daa'intay aad ugu darnaatay yaquuluuna acdalahu acdala ayay ka bixinayaan marka ismiga mafcuul mucdalun saasuu ku noqdo fa huwa mucdalun weeyaan marka wa huwa maa saqada min isnaadihi ithnaani faakar wa huwa mucdal waxaa la yidhaahdaa maa saqada maa xadiidka saqada uu ka dhacay min isnaadihi isnaadkiisa xaggiisa itnaani laba uu ka dhacay iyo faakaru ka badan laba iyo wixii ka badan isnaadkiisu xadiidka ay ka dhacaan ayaa la yidhaha mucdal wayusamaa waxaa lagu magacaabaa munqadicanna waa lagu magacaabaa munqaic waa caam ogow mar walba mursalku waa munqaic mucdalku waa munqaic inqiaacaso wax caama waa mucdalkuna marka suuro gaara waa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa mursalanna waa la dhahaa cinda alfuqahaa'i agtooda iyo wakayrihim iyo kayrkood kamaa taqadama horaan usoo sheegnay fuqahadu inay mucdalku u yaqaanaan ilaale wixiiba inqiaac ku jira ayagu mursal inay dhahaan ayb mucdalku haddii munqadica hal qof ka maqnaa hadduu daciif ahaa mucdalku min baabi owlaa wada waqiila waxaa la yidhi ina qowla raawi raawiga qowlkiisa balaganii ou dhahayo ka qowli maalikin maalik qowlkiisaoo balaganii uu yidhaahdo kale waaye can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu yusamaa mucdalan baa lagu magacaabaa cinda asxaabi اlxadiidi wuxuu leeyahay raawigu haddii uu yidhaahdo balaganii maaligaana u badan maaligaa u badan kitaabkiisan muwadaca ah wuxuu leeyahay balaaqaad xadiid oo balaaqaad ahoo uu leeyahay balaqanii can abi hurayra waxaa iga soo gaartay balaaqaadka marka muwadaca ah ku jiro ibnu cabdilbar ayaa aad marka iyadoo mawsuulaada keenay balaaqaadkaas marka saxiix ay wada badan yihiin suuradaas marka uu maaligoo kale dhahayo balaqanii can abi hurayra sidaa uu leeyahay oo kale ana rasuula اllahi sal ly slam qaala kada lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu yusamaa mucdalan baa lagu magacaabaa cinda asxaabi اlxadiid qaar culimmada ka mida marka waxay yihahdeen see mucdal loogu magacaabaya hal baaba ka maqan hadda meeshaan oo kale ile maalik can abi hurayra qofka ka maqan maalik marka uu ka wariyo shuyuukhdiisa shuyuukhdiisa sida badan waxay ka wariyaan saxaabadiisa hal waay marka qofka ka maqan meeshaan craaqi marka wuxuu leeyahay waqad istushkila lijawaazi an yakuuna saaqidu waaxidan faqad samica maalikun min jamaacatin min asxaabi abi hurayra ka maqlay saciid اlmaqburi iyo nucaym ilmujmir iyo moxamed ibn lmunkadir iyaa ka mida ah. jawaabtuusna waxay ta leeyahay suyuudi ana maalikan wasalahu khaarij almuwaطaci can moxamed ibni cajlaan can abiihi can abi hurayra yani mararka qaar marka ayaa caddeeyey inuu laba ka tirsano saxaabada ay dhacdaa marada islaam marka dhacaysana waa mucdalkii suuradiisii waa iska soo gelayaa bay dhahayaan ayb waidaa rawaa taabicu taabiciyi taabicu taabiciga hadduu wariyo can taabiciyin taabici uu ka wariyo xadiidan xadiid waqafahu calayhi waqafahu uu joojiyey xadiidkii waqafa uu joojiyey hu xadiidka calayhi cala taabiciyi uu ku joojiyey wa huwa xadiidkuna cinda dalika taabiciyi taabiciga agtiisa marfuucun uu yahay muttasilun uu yahay fa huwa muqbalun waa mucdal algan marka suuro kale waa iska jira taabicu taabicigii ayaa maalan wuxuu yidhi taabicu taabiciga maalig kaba dhigmay ayb ayaa taabiciga ayuu ka wariyey xadiid maalik can naafic naafic waa taabici waqafahu calayhi xadiid markaa uu ku joojiyey meeshaas sanadku soo u socday maalik can naafic qaala markaasuu xadiid sheegay iyadoon saxaabi la sheegin nebigii la sheegin halkaa taabicigaas warka laga sheegaayana waa xadiid marfuuca oo muttasil ah waa xadiid marfuuca oo mutasila nebiga la gaarsiinayo noocaas oo kale marka maadaama aan ognahay waxaan inay nebigu warkiisa ou yahay xadiidkan inuu nebiga warkiisa yahay aan ognahay haddana aan saxaabigii iyo nebigiiba aan la sheegin suurada mucdaluu ka yahay ogow maaa mucdal waxaa lagu yidhi xadiidka ay laba ka dhacdo xadiidkaad meeqaa ka maqan hadda labaa ka maqan ile taabicigaani wuxuu ka warinaa saxaabi saxaabigana nebiguu ka warinaa saxaabigiina lama sheegin nebigiina lama sheegin labaa ka maqan marka xadiidka unbaa la sheegay marka suuradan marka mucdal waayo ibnu salaaxaana muqadamada ku sheegay mihaalka isaga uu ku keenana waxay ahayd can ilacmash can الshacabiyi qaala yuqaalu lirajuli yowma alqiyaamati camilta kada wakada fayaquulu maa camiltuhu fayukhtamu calaa fiihi alxadiid markaasuu ibnu salaax yidhi acdalahu اlacmash xadiidkan acmash ayaa mucdalka ahaan u wariyey ka dhigay wawasalahu fudayl bnu camrin can الshacabiyi can anasin qaal kunaa cinda الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam fadakara taasaa ma aragta marka labaa maqan waxaa maqan nebiga iyo saxaabigii anas iyo rasuulkii baa la jaray markaasaa shacabi lagu istaajiyey waxaa la dhahaya marka waa mucdam kan iyo maqduuca maxay ku kala duwan yihin haddaad tiraa waxay ku kala duwanaanayaan maqduuca xadiid ma uusan ahayn kan laakiin waa xadiid nebi ayb furuucdan marka iyo sanadka mucancanka iyo wuxuu u baahan yahay wabilahi towfiiq sal sl l